rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qala الإimaam raximah اllahu tacala wإida taqarara hada fala shaka ana man اctaqada fi meyiti min alamwaati aw xayin min alaxyaaءi anahu yaduru aw yanfachu ima istiqlaala aw maca allahi tacala aw naadaahu aw tawajaha ilayhi aw istagaaha bih fi amri min alumuuri alati laa yaqdiru calayha almakhluuq falam yukhlis الtwxiida lilah wala afradahu bاlcibaada idan sheekhu hadda maanta wuxuu bilaabayaa in masaladii kitaabku uu caqiday wixii hore muqadimaad iyo waxay iska ahaayeen arar iyo hordhac buu isku dayaa sheekhu hadda inuu ka hadlo wuxuu marka ka hadlayaa qubuuriyiinta shirkiga ay ku dhaceen ama ay galaan iyo wataniyiintii hore carabeed inay isku mid yihiin taasuu sheekhu markaa awoodda saarahaya wuxuuna yidhi waidaa taqarara haada kani hadduu soo sugnaaday oonu ka soo hadalay in mushrikii alcarab oo quraysh ay ilaahay subxaanah wa tacaala khaaliqnimadkiisii iyo towxiid rububiya ay rumaysnaayeen laakiin laga waayey ilaahay keligii caabuda laga waayay ta hadday soo sugnaatay falaa shaka waxaan muran lahayn ana man ictaqada ruuxi aamina fii meyiti mid dhintay min alamwaad dadka dhintay mid ka mid ah aw xayi min alaxyaa ama mid noolo inta nool ka tirsan annahu meyidkaas ama ka nooli yaduruhu inuu dhibi karo aw yanfachu ama dheefin karo ruuxi aamina ima istiqlaalan si madax bannaa inuu u dheefin karo ama u dhibi karo aw maca allahi tacaala ama alla la jirankiisa ee alliya uun xayiga ama meyidka wada socda ay dhibi karaan aw naadaahu ama u dhawaaqo oo u yeedha u qaylyada meydkii ama kii noolaa aw ama tawajaha ileyh u jahaysto markaa qalbiga siiya aw istakaaa ama gargaarsada bihi bilmeyiti aw ilxay fii amri min alumuur arin ka mida arrimaha allata arrimahaasoo laa yaqdir uusan karaynin calayha dusheeda almakhluuq falam yukhlis muusan u saafigaraynin atowxiida waxididda iyo keliyeelidda lilaahi subxaanahu wa tacaala walaa afradaw ilahina kumuusan mutixin kumana gooni yeelin bilcibaadati khushuucdii iyo taacadii iyo cibaadadii idan marka erayadan isku cadfanays daba yaalla aw maca allaahi aw naadaahu aw tawajaha ilayh aw istaqaaha bihi fii amrin min alumuuri alatii laa yaqdiru calayha uusan awoodayna dusheeda almakhluuqu uunka aysan karaynin waxaasoo dhan waa iska min ta'siis ayaa loo jeedaa culummadu cilmi almacaani walbayaan waad garanaysaan bay ila tahay icaadatu alaadaati cinda ahli اlcilmi waa maxay waa litasiis min baabi tasila min baabi ta'kiid in aw iyo xarfi caطfi la soo celiyo ama aadaadkii jumalka laisku qabto xugumna lagu dhiso afraaddaa la sheegay iyo jusiyaadkaa la sheegay mid walba cala infiraadi buu xukumkaasi u keensanayaa lianna icaadata alaadaati cinda ahli lmacaani inamaa hiya min baabi tasiis weyaan laa min baabi takiid xataa majmuuc lfataawa sheekhu waa kaga hadla aan filaya qaacida iyada ah. isku mid weeye ninkii u dhawaaqa kii u tawajuha kii istiqaasooda waa isku mid arinkaa aad ugu yeedhan meydka ama aad ugu qayleen ka nool baa waxaa shardi ah xaq ilaahay u khaasa inuu yahay ama shay alla mooyeen axad kale uusan karaynin inuu yahay umbaa lagaa rabaa sheekhu wuxuu yidhi marka idi ducaau ducadu baryadu bialabi wusuuli اlkhayri ilayh wa dafci adduri canhu waa nawcu min anwaaci اlcibaada maxaa yeele baryada laga baryo meydka ama ka nool bialabi wusuuli اlkhayri ilayh khayr inuu soo gaadhsiiyo meydkii ama kii noolaa inuu khayr ku keeno roob keeno hanuun iyo hidaayo keeno gargaar iyo hilo keeno baad ka bariday iyo wa dafci aduri canhu inuu kaa difaaca dhibka ku haysta huwa ducahaasi ama khayrka aad dalbanaysa ama sharka in lagaa dafciyo aad dalbanayso nawcun qayb weyo min anwaaci alcibaadati kamida walaa farqa kala qaadna ma laha bayna an yakuuna hada almadcuwu min duuni illaahi aw macahu xajaran sheekhu markuu usoo degahayaa awsaaftii aanu shala tilmaanayna cibrada aan lahayn xukumku uusan ku dhisnayn ama wasfiga hayru mu'airka waxaad u taqaanaan ah ayuu rabaa inuu meesha ka saaro walaa farqa kala qaad ma laha min xayu اlxukmi wاtakfiir iyo wixii la halmaana an yakuuna hada almadcuwu ka la baryayo inuu yahay min duunilah la sokaday la baryahayo ee wuxuu rabi lahaa asaga la siiyey ama ilaahay keligii wuxuu karahayay laga baryey addoonka laga baryey kala qaad ma laha inuu yahay min duuni alla sokadii la baryay aw macahu xajaran dhagax inuu yahay dhagax inaad barido ood istikaaho weydiisato ama dhib inuu kaa dafciyo aad weydiisato ama dheef kuu keeno aw shajaran ama geed aw malakan malag aw shayaanan kala qaad ma laha muhiimaddu waxaan eegaynaa xaqa aad weydiisata dhagaxa iyo shajarka iyo malaga iyo shaytaanka iyo nabiga iyo rasuulku cibaado ma yahay mise maya hadduu cibaado yahay haddee mushrig baa tahay dhagaxa iyo shajarka iyo malaga iyo shaytaankuna macbuudaad bay kuu yihiin kama kaana yufcalu dalika fi ljaahiliya sida la yeeli jiray xilligii jaahiliyada oo ashjaar iyo malaa'ig iyo shayaaiinba intuba way caabudi jireen in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida waxaan kala qaad lahayn wa bayna an yakuuna insaana min alaxyaa wa bayna an yakuuna insaana min alaxyaa iyo inuu yahay ruux nool oo bini aadan aw awil amwaata ama insaan dhintay kamaa yafcalhu اlآana hadda siday yeelaan buu hi kaiiru min almuslimiin in badanoo muslimiinta kamida mida ah sidaa yeela wa bictibaari maa kaanuu wuu caddayn doonaa sheekhu wuxuu u jeedaa bictibaari maa kaanuu waagoo intaysan shirkigan ku dhicin iyo mxuu ahaayey shirkiyaadkan iyo kufriyaadkan ayay muslimiin ahaayeen laakiin bacdamaa ay iqhtiraafeen kufriga iyo gaalnimadaasi la odhan mahayo muslimiin la odhan mahayo wa kullu caalimin nin kastoo diinta wax ka garanayaa yaclamu hada shaygan sheegay sheekhu wuu garanhayaa buuhi wayuqiru bi waana qirhaya fa ina alcilata fi takfiiri ahli اlawthaan wa takfiiri asxaabi اlwliyaai wاlqubuur waaxidatun weeye buu ujeeda cilladu waa hal shay waa maxay sarfu nawci min anwaaci اlcibaadati ilaa hayr اllah weeye waa nooc cibaadada ka mid ah oo ilahay hayrkii la siiyo cilladu manaadka keliya wadaageen ashyaadu hadday isku manaad yihiinna waa in isku meel la mariya haddee awsaafta aan ictibaarka lahaynna laska tuuro wuxuu uhi sheekhu wa cibaadatu ghayri اllaah ilaahay hayrkii oo la caabudo iyo wa tashriiku hayrihi ilaahay hayrkii oo lala wadaajiya macahu isaga la jirankiisa yakuunu tashriigaas ama cibaadadaas waxay u ahaataa lilxayawaani kamaa yakuun liljamaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqu laha cibaadada ahaa jamaad ma noola alla siin karaa xayawaan noola alla siin karaa waxa weeyaan waa agga jawaaska caqliga laga hadlaya jawaaski sharciga ma aha wax dhici kara wey ruux wuxuu caabudi karaa makhluuq jaamid ah iyo makhluuq xayi ah ama makhluuq xayi ah laakiin dhintay isku mid wey kamaa yakuunu lilmayit intaba waa dhacdaa sida meydkaba loo baryo faman zacama ruuxu sheega ana ama ay ana hunaaka waxaa jira ninka yidhaahdaa farqan kala duwanaansho oo mushrikiinta maanta joogay qabuuriyiinta ilaahay hayrkii barya ee wataniyiinta ah ee islaamka sheeganaya iyo carabta hore ee wataniyiinta ahayd farqi baa u dhexeeya ninka yidhaahda hadda wuxuu leeyahy sheekhu maba astaahila in lala hadlo odhan doono waa ninkaas waa nin khadka ka dhacsan marka in laga aamuso buu astaahilaaba odhan doona faman zacama ana ama hunaaka farqan bayna man ictaqada ruuxii ictiqaadiya fii meyitin inuu wax tari karo oo min bani aadama aw xayin mid dhintoo minhu min bani aadama ka tirsan annahu yaduru xayigaas ama meyidkaas inuu wax dhibahayo aw yanfac ama dheefinaya ruuxi aamina aw yaqduru ama inuu meydku awoodo calaa amrin arin oo laa yaqduru awoodi karin calayhi cala amri ila allah faqad halita ninkaa waa buu farqiga ninka wahmiyey ee tawahmay inuu faariq jiro bayna almuntasibiina ila islaam alwaaniyiin iyo waaniyat lcarab wa quraysh farqi baa u dhexeeya ninka yidhaahda faqad halita halatan bayina gaf cad buu gafay buu sheekhu uhi wa aqara wuxuuna ku qiray ku ictiraafay bijahlin kaiir jaahilnimo weyn oo usuulu tawxiid uu kaga sugan yahay yacni jahlin kabiir bacdu nusakh waxay qorahayaan wa aqara calaa nafsihi bijahlin kabiir sida nuskhada alfatxu rabbaani saasaa ku qoran iyo nuskhada ardaygiisii almuxadis moxamed bnu naasir alxaazimi kitaabkiisa iqaad lwasnaan isaguna wax ka soo guuriyay sheekh shawkani kitaabkiisan kabiir bay qoreen nusada aanu hadan haddayna kaiir bay qoraysa waana isku mid bay ila tahay wa aqara calaa nafsihi bijahlin kaiir jahli fara badan isku qiray oo uu kaga sugan yahay saasaan oga taga haddee maanta kaygii kiinoo kalena hayste maanta aqdaa badan buu gala waa ka tagay waa ku kalan soo qaatay idinka markaa idiin taalla <clears throat> wa aqara calaa nafsihi bijahlin kaiirin buu ku qiray naftiisa oo uu kaga sugan yahay usuulu tawxiid aslu tawxiid baba ka khaldanba sheekhu wuxuu kuu cadday wuxuuhi fa ina shirka shirkiga ay wadaageen carab iyo kuwan hadda jooga islaamka sheegta huwa ducaau hayr illaahi wey ilaahay hayrkii oo la baryo maxaynu ka baryaynaa fi lashyaai alatii takhtasu bihi ashyaada ilaahay gooni ku ah xaqu ilaahay gooni u leeyahay ayaa oo ilaahay gooni u leeyahay uunkiisa la siiyo wey hayrkaasi marka ama xajar ha noqdo ama shajar ha noqdo ama xagar ha noqdee ama nabi iyo rasuul ha noqda kala qaadna ma laha mar haddii xaqa ilahay lahaaba cid kale la sii <clears throat> aw ictiqaad ama shirkigu waxaa weeye ictiqaadu اlqudrati awood in laga malaysto ama laga aamino ligayri ilaahi hayrkii inuu awood leeyahay fii ma laa yaqdir calayhi siwaah alla mooyeen axad kale wuxuusan karaynin haddaad aaminto ilaahay hayrkii baa kara hawsha qaban karana shirki aw itaqarub ama u dhawaasho loo dhowaado ilaa hayri alla axad ka ahayn bishay in loogu dhowaado mimaa kii ka mida ah laa yutaqarabu bihi aan lagu dhowaan ilaa ilahi alla mooye wuxuu idhi intaas shirkigu wakaas ilaahay hayrkii oo la bariyo lagana baryo wuxuu ilaahay goonida la ahaa ama adoo awood iyo baawar ka malaya ama ka aamina inuu axad kale leeyahy oo makhluuq ah shaygaasoo ilaahay mooyeen axad kale uusan karaynin baad aamintay in uunka qaybo ka mida ah ay kari karaan oo keeni karaan ama ilaahay wixii loogu dhowaan yahay khaaskaabaad ogu dhowaatay addoommada qayba kamida ah. idan waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waagi hore waxaa la odhan jiray macbuudaadka carab ay caabudu jireen waxaa la odhan jiray asnaam iyo awthaan iyo waxaasaa la odhan jiray annagu kuwa annaga sadiyaal iyo awliyaa la yidhahda iyo ahlu khayr iyo culumo iyo ahlufadl baa la yidhahdaa hawshaasuu sheekhu ka hadli doona qadiyadda de waxay la tahay asaasiyaadkeena ku soo marray kashu shubahaad markaynu soo maraynay baxdiga u dheer buu ahaa sheekhu islaam maxamed cabdiwaha markuu ka hadlayay qadiyaddaasi sanamkii iyo wathan iyo kay u yaqaaneen iyo ilaahya macbuud u yaqaaneen muslimiinta maanta joogee mushrikiinta ah waxay u yaqaanaan buu sheekhu soo yidhi alfaqiir asayid bay u yaqaanaan wuu ka soo hadlay qadiyadda wakhti ku baxshay kitaabka yar kadib lagu noqday tiibuu ibnu ka hadlayaa maxaa yeelay shawkanina ka hadlaya alqaadi shawkani wuxuu ihi sheekhu wamujaradu tasmiyat mushrikiin wamujaradu tasmiyati اlmushrikiin mushrikiintu magaco ay ku magacaabeen keliya limaa jacaluuhu shariikan shaygay ka yeeleen rabbi inuu la wadaago xuquuqda iyo cibaadada iyo gowraca iyo baryada bisanami ay ku magacaabeen iyo walwathani iyo wal ilah ku magacaabeen ligayr illah lafdigaasi inta badan nusada kuma qoro nusada ad kuma qoran filahaya way ku qoran tahay nusqadan fatx rabbaaniga kuma qoro midan xaasimina kuma qoro si kastaba noqotee waxaa weeye liayr illah wuxuu ka ixtiraazaya allah ilaah ilaaha laba macno u yaqaanin ilaah xaqa oo allah subxaanahu wa tacaala qaadirka ah iyo ilaahoodii baatilka ajcal aalihata ilaahan waaxid aluluhiya rabbi u ogolaayeen laakiin uluhiyada keligii inuu leeyahay bay diidanaayeen marka kaanuu yuطliquuna alilaah cala rabi اlxaqi اlkhaaliq wa cala اlasnaam marka liayri ilah marka ixtiraaz weeye can ilah saadaan khalad ugu qadanin lima jacaluuhu shariikan bisanami wاlwathani wاlilah ligayr اllah ilaahay hayrkii in lagu dhaho ilaah waxay magaco way ku magacoobayn laysa fiihi ziyaadatun laysa fiihi baa idinka go-an nuskhadiinan macno khaldan wey macnaha meesha ku jira wa mujaradu tasmiyati اlmushrikiina lima jacaluuhu shariikan biاsanami wاlwathani wاlilaahi laysa fiihi ziyaadatun laysa fiihi ziyaadatun waxay ku timi lafdiga qiimaha badan ee macnaha saxaya nuskhada fatxurabaaniga mujaladka labaad lagu eh, nashriyey mujaladka laba eh, juska labaad ku nashrisan eh, laba boqol toddobaatan wixii ka dambeeya taxqiiqa subxa saxallaaq fatxu rabbaani fi fataawa shawkani waxay kaloo ku timid iqaad lwasnaan fi raddi calaa saaxibi sulxi اlikhwaan oo ardaygii shawkaani uu leeyahay oo sheekhiisuu ka soo guuriyey muqadimada dhan buu soo guuriyey markaasuu kadibna sharxay zawaa-idna ku daray marka eh, laysa fiihi tasmiyadaa kuma jirto ziyaadatun wax ka dheeraada cala atasmiyati bilwaliyi walqabri walmashhad waa isku mid u meeshay kuwan ku magacaabeen ilaahoodii iyo sanamkoodi iyo watankoodii ay ku magacaabeen mashhad iyo qabri iyo weli bay carab odhan jirtay wahan iyo sanam iyo ilaah marka waa mujarad asmaa xukumkuna ooma laabto asmaadee macaanida iyo xaqaa'iqda u laabanaya kama yafcalhu sida yeelaan kaiiru min almuslimiin bal اlxukmu waaxid wax faaria make xukumka waa waaxid maxaa yeele culmadu waa kelimatu itifaaq baynahum ana alxukma inuu taabic lilmacaani yahay waa taabic lilmacaani asmaaduna waa taabica lilawsaaf idan wasfiga meeshu hadduu ka baxo waxaan leenahay magaci waa burahaya kaadidu waa kaadi laakiin haddii dhadhankii iyo urkii iyo khadhaadhkii iyo suudhi lagu ogaa laga waayo oo la filtaraareeyo wadaaddaa yidhi daahir bay noqonaysa maxaa jira la waxay u ahayd inay midabkaa leedahay urkaa leedahay dhadhankaa leedahay nijaaso ku ahayd hadday istixaara ku dhacdo oo wasfigii meesha ka baxo zaala ismuhu bay leeyihiin lianna alisma waa taabicun lilwasfi ay ilmacna macnihii meesha hadduu ka baxana magacii waa burahayaa macnihuu meesha taagan haddii la bedelo magacii laa haddaan khamro dhahna maya waxaa la yihahda quut ulawliyaa aan dhahno ama la yidhahda dhiiggu waa be waa beer beer muxuu ahaaye dhalaalay weeye iyo beeryar dhalaashay weeye dhiiggu wax kale ma aha maxaa maxalaal buu noqonaya abadan magacu waxba asagu kuma xidhno magacu wuxuu taabic u yahay lilawsaafi wاlmacaani haddii wasfigii macnihii uu mutaxaqaq noqdo oo meeshii laga helo macnaha magacu laa cibrata lahu haddaad badasho iyo haddaadan badelin inama ina awala maa yukfau min amri diini اlummati fi اlkhamr ama alkhamr riwaayo kale nabi allo nabigu wuxuu yidhi shayga u horreeya diinteeda ummadda laga bedeli doonay ku halaagsami doonaan waa khamrada waa sideeba nabi allow yusamuunaha bikayr ismiha magaceedii magaca intay u bixiyaan bay saa ku cabahayaan waxaa laga yaabaa hadda in shirkigii iyo gaalnimadii intay magac kale lagugu bixiyo tawasul weeye iyo awliye ixtiraam weeye iyo xuquuqnaas xuquuq lawliya weeye tawasul iyo xaadiyo waxaa la odhan jiro la qaadi jiray baa jiro maqhribkii iyo maqhribka xaadiyaa la qaadaa iyadu oo haddaan la qaadinba oon lagu wardin waa adkaaru sabax walmasaa maqli jirteen shirkibuu u ahaa soomaali adkaaru sabax walmasaa shirki bay ku waabarisan jireen in badanoo ka mida waana ku gabalacsan jireen waxaan xusuustaa wadaad carabiyada noo akhrijin naxwada iyo sarfiga fanniga daraasayn jiray yaa waa wuxuu shardi nagaga dhigay inaan eh, eh, gabalku markuu dhacana xaadiyada qaadno eh, waagu markuu baryana aan tawasulka qaadno habeenka arbacada iyo jamcadana ilaa toddoba saac aan xatrayno oon aan hawsha lagu kala baxo haddii intaa ay lala iman waayo cashir la akhrin maayo ma jiro cashir kaa socon maayo waa lagu qasban yahay nin marka raalli ku asagoo ku marqaami suuxay iyo nin cashirkaa ku dhowranhaya iyo waa lasdhex boodahay shuruuddaba laga dhigay mararka qaarkood markaas waxaad aaminiba alle inaad ugu dhawaanayso sheekh yuusuf bulxan baa la odhan jiray sheekoosh baa igu dambaysa isagoo jooga hadaahu allah waa sadda khutaa dhima inuu dhintana hadda ma sheegi karo kolley <clears throat> idan marka qadiyadaasi mar hadduu wasfiga baaqi yahay wasfiga hadduu baaqi yahay w macnaha magaca la bedelay laa yuctabar laa cibrata lah waa itifaaq arrintaa iyada ah sheekhu tii buu ka hadlay war nuxurku ma yahay buu i meydkan ama kan dhoole aadamaha ma siiseen xaqii ay carabi siin jirtay asnaamtii awtaanti nafsa shay magacu marka laa cibrata lahu falxukmu waaxidun idaa xasala hadduu u hirgalo ay sameeyaan wey liman yactaqidu fi اlwaliyi wاlqabr ma kaana yaxsulu liman kaana yactaqidu fi اsanami wاlwatan nafsa shay buu wuxuu u jeedaa waxa ay sameeyaan qolyahan mashaahidda iyo qubuurta iyo awliyada daba taagan hadday sameeyaan oo uu ka hirgalo wixii carab ay samayn jirtay isku meel baan marinaynaa lianna alcila jaamica daabit baa ka dhexeeya iyo muxuu ahay wasfi mushtaraga wasfigaa isku xukunkiisay qaadanaya lianna alshtiraaka fi اlwasfi yaqtadi اlishtiraaka fi اlxukmi wadaaduu yidhahdaan haddii ay furuucdu iyo suwarku ay wasfiga ay wadaagaan ama macnaha wadaagaan waxaa ka dhalan in macnaha la wadaago in xukumka la wadaago cafwan lianna alاshtiraaka fi اlwasfi yaqtadii alاshtiraaka fi اlxukmi mararka qaarkood waxaa la lianna alاshtiraaka fi اlmaslaxa yaqtadi اlاshtiraaka fi اlxukm idan waa nafsa shay mar haddii dadku ay waxa suwarkan oo dhan ba ay isku wasfi iyo isku macno noqdeen xukumka waa inaynu wadaajinno haddaan aan dhahno muslimiinta islaamka sheeganaya ilaahay khayrkii barya awliyada barya iyo carabta hore ee mushrikiinta ahayd farqibaa u dhexeeya isku xukmna qaadan mahayaan waa inaan faariq muaira keenno laabudda min farin muair farqigiibuu sheekhu kaa codna inaad keento waa layahay ayib waxaa laga yaba inaad tiraado iyagu ay tawxiidsadaan ama ilaahay ilaahay waxay aaminsan yihin inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay hawlaha u ka hadli doonaa sheekhu idaa xasala markuu u hirgalo ama uu ka suuragalo ama uu e- e- e- mxuu ahaay ka hirgalo liman duulkii yactaqidu aaminsana fi lwaliy iyo walqabri maa shay hadduu ka hirgalo kaana yaxsulu u xasili jiray ama ka hirgeli jiray oo ka dhici jiray liman kaana yactaqidu fi sanami walwatan id laysa shirku shirkigu ma aha huwa mujaradu iطlaaqi bacd اlasmaa asmaa qaybo kamida ama magacyo qaybo kamida inaan ashaa ku magacawno inaan waan wixii dhagaxa wasan dhahno odayga la caabudona aan dhahno waa weli wax ictibaara ma laha kulli waa awsaan wey mar haddii la caabuday adiga binisbati ilayka wasan bay noqon karaan waxaa laga yaba marka inay kala tagaan waxyaabaha macbuudaadka qaybna hadda waa jamaadaad aan ayadu dembiba lahaynoo lagu xadgudbay qaybna waa dad culummo ahlu khayr oo ah, iyagu aan shuqul ku lahaynoo lagu xadgudbay dembiguna wuxuu markaa munxasir ku noqonhayaa cala alcaabidiin ashayaatiin bay ku noqonaya qolana waa la caabudaa laakiin iyagaaba raalli kuwa ah in la caabudo oo farahayana shayaaiinta wixii la halmaalay iyo qolyaha fajarada ah id laysa ashirku huwa mujaradu ilaaqi bacdi اlasmaa calaa bacdi اlmusamayaat ee calaa bacdi alacyaan musamayaat acyaan baa loo jeeda ashkhaas iyo mxuu ahaay suwar shirkigu ma aha in lagu idlaaqo magacyaha qaybo ka mida mashhad iyo qabri iyo weli iyo watan iyo sanam iyo ilaah calaa bacdi almusamayaati waxyaaba la magacaaba qaybo ka mida bal shirku waxaa weeye wuxuu u jeedaa sheekhu shirkigu ma aha taabic lilasmaa ee waa taabicun limanaatihi walimuujibihi muqtadihiisii buu raacaya sababkiisi wuxuu idhi sheekhu bal shirku waxaa weeye huwa an yafcala inuu addoonku sameeyo ligayr illaahi ilaahay hayrkii shay-an shay yakhtasu bihi subxaanahu wa tacaala ilaahay uu gooni ku yahay shay ilaahay gooni uu la yahay oo asaga khasaa'istiisa ah inaad ilaahay hayrkiisiisa wey sawaaun waxaa markaa siman uطliqa calaa dalika alkhayr shayga asaga lagu magac dhowyaa ma kana tudliquhu calayhi aljaahiliya magaca ay carab u taqaanay ama dheh oo wahan iyo sanami ilaah dheh ama ha dhihinoo weli iyo qabri iyo mashhad iyo ahlulkhayr dheh iyo sayid iyo saadaad aday kuu taallaay aw amase ulia aw mase alaqa calayhi isman aakhara ama magac kale ha u bixiyo kii carab midaan ahaynoo cusub ha u bixiyo falaa ictibaara bilismi qad wax cibro ah iyo tixgelina ma laha magacu hadduusan ku dhisnayn calaa wasfihi wa macnaah saasuu sheekhu u jeedaa waman lam yacrif hada macnaha ninkaan fahmin buu hi wasfigaa jaamica ah iyo farqi muahira inuusan jirin ninkaan dhuuxin fahuwa jaahilun laa yastaxiqu an yukhaaطaba bima yukhaaطabu bihi ahlulcilmi buuhi waa jaahil buuhi lixaqaa'iq الtawxiid walixaqiiqati shirki اlcarab walima yaqacu fi hadi اlasmina buu sheekhu leeyahay mana istaahila in lagula hadla bima yukhaaطaba bihi ahlulcilmi ahlulcilmiga wax lagula hadlo in lagula hadlo waa in sida caamayga dhagaha laga raaco oo la fiijiyu ku fiican yahay buui waqad calima kullu caalimin caalim kastoo diinta wax ka yaqaana wuxuu og yahay buuhi ama ogaaday anna cibaadat alkufaari lilasnaam gaaladu cibaadaday asnaamta caabudi jireen lam takun cibaadada maysan ahayn ilaa bitacdiimiha asnaamta in la weyneeyo la bumbuuniyo iyo wactiqaad annahaa taduru wa tanfacu in la rumeeyo ay dadku aaminaan mushrikiinta ah, in aalihadaas iyo asnaamta waxna dheefinayso waxna dhibayso durka iyo nacfiga uu sheegana horaan buu sheekh ka soo hadlayo waa fi اtashafuci wاltawasuli wاtaqarubi ilayhim ila allah wataqarub bihim ila allah in ayaga marka la way noo shafaaco qaadahayaan allay noo dhowaynhayaan ninkii marka ayaga jaahooda ku tawasuli waaya ama ku tashafuci waaya ama alla ugu dhowaan way ilahay waa ka fogaanhayaa idan dhibkay sheegahayaan iyo dheeftay sheegahayaan waa dhibka min jihati tashafuc iyo wtaqarubi wtawasuli bihim ila allahi ka imanku jira amaa inuu ilaahay khaaliq keligii yahay asaguna maalig yahay dhib iyo dheefn asagoo taa way aaminsanaayeen carabi iyo wlistiqaaati in la gargaarsado biha asnaamta iyo awhaanti cinda alxaajati markay dhib iyo baahi jirto iyo wataqarubi in la dhowaado lahaa ayada loogu dhowaado fii bacdi alxaalaati xaaladaha barhkood bijuزin qayb oo min amwaalihim ka mida ah in xoole loo gowraco xoolay bay siin jireen ba haddee suuratu ancaam hawshaa ka akhri wa haada kullu intaanu sheegnay ee shirkulcarab lagu yaqaanay dhammaantii wa haada kulluhu qad waqaca min almuctaqidiina fi lqubuur qolyaha ictiqaadsan qubuurta ama aaminsan ee weyneeye u diiqe ee mxuu ahaaye ku dawaafay u sujuuday ee xoolaa u gowrace u shartay nadarka u gala haada kulluhu qad waqaca min almuctaqidiina fi lqubuur fainahum waa dadka islaamka sheegan ka hadlahaya fa inahum qolyaha qubuurta barakaysta qad cadamuuha waa weyneeyeen ilaa xaddin laa yakuunu ila lilahi subxaana weyneyn xadka baxa ixtiraam qubuuro sharcigu ogol yahay baa jira qabriga aan lagu istaagin aan lagu fadhiisanin aan lagu saxaroonin aan la duldegin hadduu qabri muuqda yahay laga leexdo loo duceeyo waa inta sharcigu ogol yahay laakiin wax intaa ka badan oo buunbuunin oo ilaahayba subxaanahu wa tacala xuquuqdiisa ah laa yakuun aanu ahayn ilaa lilaahi subxaana wataala bal rubamaa waxaa laga yaabaa xataa qubuurta sida looga cabsado ama loo ixtiraamo inay ka dheeraad noqotoy ka weynaatoy ka adkaataba kana qiimo badnaad agtooda ilaahay ixtiraamkiisa iyo taqdiirintiisa bal rubamaa yatruku alcaasi waxaa laga yaabaa ninka dembiilaha inuu ka tago oo minhum ka mida qabuuriyiinta iyo wataniyiinta ficla almacsiyati macsida samaynteediibuu ka tagahayaa idaa kaana fii mashhadi man yactaqidu qabrigii iyo maqaamkii ninkuu ictiqaadsanaa maqaamka sheekh hebel xadrada sheekh hebel qabrigiisa haddii la joogo been la sheegi mahayo la sinaysan mahayo xan la samayn mahayo waa la is sheekhi baa ku arka sheekhii baa ku kala tuuri doona waa la cabsan marka laga fogaada bannaankaa la tago oo ilaahay adigu isu soo baxdaan markaasaa beenta iyo xaaraanta iyo maxsida la qasanhaya ilahay laga cabsan mahayo aalihada laga cabsanhaya iyo qubuurta idaa kaana fii mashhadi man yactaqidhu hadduu joogo maqaamkii iyo goobtii ninkuu ictiqaadsana inuu weli yahay aw qariiban minhu ama uu u dhow yahayba makhaafata kabaquu ka baqahayo tacjiila alcuquubatu in loo soo min dalika almeyiti meydka asaga ka imanaysa meydkaa ku ciqaabahayo sheekha qabriga wuu ku arkaa caawa markaas xatuu ku kala fiiqahaya xamagu kugu dhegahaya halis way hawsha ayada ah. idan ninkan wuxuu ka cabsanba qabrigii weligii sayidkii wuxuu oga cabsan khawfkii ilahay ku laha wa tacaala mid ka daran ayuuba siinhayaaba wa rubbamaa waxaa laga yaabaa laa yatrukuha inuusan macsiyada ka teginoon dayninkaasi qabuuriga ah idaa kaana fii xarami aw masjidin min almasaajid hadduu xaramka ilaahay kacbada joogo ama masjid uu joogo dayn mahayo hawshaa macsiya inuu sameeya laga yaabaa laakiin ma awoodo kumana dhaco inuu beentaa iyo macsiyadaa sameeyo cinda qabri sheekh fulaan wa maqaamihi wa dariixihi ma awoodo hadhow baa lagu odhan nimankaan ma ictiqaadsano waxaan aaliha kama ictiqaadsano maya waa waxooda waa iska wasaa'il waa xagga loo leexanaya caalamkana caalam dhib badan waynu marayno eh, eh, eh, mxuu casru lfitani walmixan weeyaan wax kasta oo kufri ama shirki ah inaad aragto nin bannaynhayo oo difaacahaya waxaa weeyaan ariib ma aha qariib ma aha ilaa yomina hada niqaash socdoo wadaadaha dhexmaroo waxaa jira lagu leeyahay gaalnimadu maslaxa ma ku bannaanan kartaa jawaazu irtikaabi اlmukafiri lilmaslaxati الraajixa ma ugu dhici karaa rag baa abxaad ilaa ki mxuu alowka ku nashriye oo ka niqaashay oo rag baa wadoo difaacahayo oo maxaa yeelay waxay ku leeyihiin waa inagii wax ka soo tilmaanay waxay ku leeyihiin mxuu najaashi baa gaalnimo ku dhacay lilmaslaxa mxuu ahaayey nabiyullaahi yuusuf baa gaalnimo ku dhacay lilmaslaxa maxamed ibnu maslama ayaa ku dhacay kufriga gaalnimo lilmaslaxa xajaaj eh, ibn cilaad asulami baa ku dhacay lilmaslaxa eh, tajduun subki baa daba ku sheegay ashbaab wanadaa'ir in salaaxudiin waagii uu sayda laga qabsaday gaalkii fadhiyay intuu tabar u waayo laba nin u diray muslimiin ay soo ogti yeelaan kadibna dharkii gaaladay xidheen idan zayulkufaar la xidhana waa gaalnima limaslaxati ikhtiyaari taaquutin baa loo galay wadaad dhanoo muwaxidoo asagu lagu yaqaanaba inuu tawxiidka difaaco halkaasa risaalo ka qoray waxaa bannaanba in gaalnimo lagu dhaco eh, liisaalati kufrin akbara minhu aaquudka kufri baa lagu dhici karaa maadaama aan daaquudka ka daran aan samaynayno khusacbalaad noocaasa oo kutuba laga qoray oo waxaad arkaysaa laga alifay oo waxaad arkaysaa lagu leeyahay diintii baaba sida qabta marka nin ilaahay hayrkii caabudahayo qabri dul taaganoo u gowracahaya xaggana tawxiidsan oo soomi oo salaadi oo ka wardi badan oo kaa cisoon badan in la difaaco ay niman u taagan yihiin waa muslim halla yaabi haba la yaabi taasaaba muran ka taaganyo la wadaa marka haddaadan usuusha aadan la soconin oodan mxuu ahaaye taariikhda muslimiinta iyo diinta qaabkay ku bilaabatay iyo adiladeeda aadan fahamsanayn zamanka aynu marayno si yar baa lagaga saari mxuu ahay daaqada oo adoo mxuu lagu leey muwaxid baa tahay baa gaalnima lagu dhex shirki baad ku dhuflayn garbo weynoo gaalnima intaad gasho baad ku dabaalan hawshaa aad la iskaga ilaaliyo hawshaas lagu baraarow mawduucan asaga ah shirku اlqubuuriyiin waa shirki mafruuq minhu xataa bacd eh, ahlilbidac inkastoo waagi dambe taaba min dalika ninka la odhan jiray eh, abulwafa ibn caqiil alxambali waagi hore nin mubtadicu ahaa aad bay xanaabid u naqdiyeen laakiin waagi dambe taraajaca can kuli ma kaana eh, yukhaali fiihi salaf oo dhan uu ka laabtay xataa maata calaa sunati اlmaxda ibnu tamiya saasuu yidhahdaa yaa markuu arkay xilligii qarnigii shanaad wuxuu arkay caamadii iyo masaakiinta oon qubuur daba taagan oo sharad ka geli oo waxu gowrici oo baryi oo markaasuu hi waa gaalo kuwaani maxay gaalo ku yihiin hum kufaarun bihada alawdaac buu hi qubuurtan ay tacdiimiyaan iyo awliyadan ay baryaan bay gaala ku yihiin ibnuljawsi oo mutarib ah fii caqiidati wamaca daalika khaasatan baabu alasmaa wasifaat yaa talbiisu ibliis ku soo guuriya markaasuu waafaqay asna waa hawshaas iyada waa waafaqay waxaa soo guuriyey ibnu muflix asaguna waa waafaqay xanaabiloo dhan waa keeneen idan sheikhulislam ibnu taymiya ibnulqayim fii kitaabihi iqaat lafan qadiyadda qadiyad bannaan iska taalla wey ilahay hayrkii ninka caabudahaya waa in iddaca alislaama waa in la takfiiriyo bal ibnulwasiir kitaabkiisa rawd lbasim wuxuu gaadhsiiyey ninkii ka shakiya qolyaha ilaahay hayrkii caabudaya asnaamta caabudaya inay muslimiin ninka yidhahda asaga la takfiirin buur takfiirkiisuna waa maxay waa kownuhu ka tawaqufay shay macluum min addiini bidaruura wuu la fogaaday calaa hanaatin fii caqiidatihi asagoo waxad arkaysaa mararka qaarkood ba ammaanahaya ibnu faarid oo qadas allahu sirah wa nawara qabrahu wadariixa ku haya ibnu faarid azindiiq almulxid isagoo difaaci ad arkaysaa isagoo wale ma jira kaafiru ta'wiil asagii showkaanaga ku fashilin qadiyadda ayada ah dadka muta'awiliinta oo dhanba mutlaqan lama takfiirin karo waagi dambe ku intoode markaasaa waxa lagu keenay ijmaacaadkii maxaa yeelay in shay kastaba loo celiya ictiqaad bay kusoo barbaareen waagi dambe ilaahay u faragoday oo xoogow ay ka urursadeen sunno badan ay ku badbaadeen laakiin lam tazal fiihim baqaaya asaga muxuu ahay shawkani ninkii leedaha amiir asancaani maxamed ibn ibraahim alwasiir ninka leedaha salix yamaniyiinta ijtihaadiyiinta ah. lam e, fiihim baqaaya baa ku jira min madhab e, e, mxuu ahay ahli bidac baa wax kaga dhiman yihiin saa ayaa wuxuu tilmaamay ninka u qiimo badnaa ee ahaa saalix bn mahdi almaqbali ayaa wuxuu tilmaamay suu soo socday ilahi wuxuu ka badbaadayba inuu saxaabada caayo oo aflagaadeeyo ama aalu beytka uu caabud ka badbaaday laakiin lam tazal fiihi baqaaya ictizaal bul yomina hada yaman ayaga iska kaa yaqaan si kastaba noqoto waxaa weeye qadaayaadkan markaad marayso tawxiidiga caqaa'idiga ah aad iska aslu diin hadduu asaxo wax badan kaa halaabi mahayo laakiin dhibkaadu waxaa inaad salaad iyo soon iyo cibaado kale ku mashquusho adoo mushrig ah oo usuulu tawxiidba aysan kuu saxnayn oo maxaa lagu gaaloobaa aan kuu saxnayn ood maantuna dhex fadhiisato saa darteed ba abubakar eh, axmed bnu jasaas saaxibu axkaam alqur'aan kitaabkiisa uu ku sharxay badulamaaliga yaa wuxuu leeyahay haddaanan madhabka annaga ku maamulabuu yihi caamada maanta dunida joogta akaru manfirada gaalay noqon hayaan bur caamada adduunka joogtoo dhan cafwan ayaan khaldin caamada adduunka joogtoo dhan buui caruurtooda iyagu wecelayi garaacay noqon hayaan buui oo maxaa madhabka nawiyi haddaan axnaafnahay waxaan aaminsannahay buuhi ninkii gaalnimo ku dhaca bilisaanihi aw bificli ogu dhaca inuu gaal yahay saacaddaana camalkiisu hoobanayo islaantuna isla markaa otomaatig ay ka furan mar hadday furantay xaaskiisii asagoo marka gaalnimo ku soo dhacayba u galmoon uur bay qaadi garac bay dhashay waxaanoo dhan wada garacyo weeye buuhi laakiin imaam shaafici madhabkiisa haddaanu aadno yaanu shacabka u xukumaynaaba inay gaalaba noqdeen ay nikaax saxiixa ku dhasheen oo shaafici wuxuu qabaa buu marka ridda lagu dhaco kufri lagu dhaco in camalku uusan hoobanaynin xataa tamuuta cala alkufri waridda oo xubuuط اlacmaal waa muqayadun bilmowti cala alkufri wاshirk marka madhabka shaafici baa dhankaa naga roonbur ama annagu garacyaad kulligii noqonaysaan bu kitaabkiisa ku qoranta culummadu marka way la yaabeen waxyaabahan way ka soo hadleen oo ma cuurdaarayo oo wuxuu qabaa asagu in ninkii ku dhaca gaalnimo oo gaal yahay wuxuu ka niqaashahayaa ilaa gaaladu wiclana waa lahaayeen caruur abtirkoodu saxanyana waa lahaayeen soo ma ahayn gaalaba aad nikaaxinu ma idiin saxayaba ka naqaashahay oo miyaa tihiin mise awlaadu eh, asulbi baa tihiin oo nasab baa tihiin tiibuu ka hadlaaya marka waxaa weeyaan sharxu badel amaaligi saddex boqol toddobaatan iyo ko yuu hadalka kaga hadlaa hawl hawshan waa in aad layskaga hubsado waxa wadaadu oga dhawaaqaya mashruucan tawxiidka looga hadlay shirkiga looga digi waa aafo taagan wey balaaya taagan wey marka hawsha waa in aad weliba wadan waddankaalaad ku nooshihiina waa inaad isilaalisaan ood aad isu dhowrtaan waxaa laga yaabaa in hadyigiina daahirka ah iyo mukhaalafada gaalada la khilaafo aad is ilaalisaan laakiin mararka qaarkood shirki iyo kufriyaad waaweyn aad aada gashaan niman baa ka niqaashay mawaaqicda qaarkood ku qoray mxuu ahaay gaalnimaa loo geli karaa adoo xoolahaada mxuu ahaayey raadsanhaya ama difaacanaya ama mxuu ahaay hooyada iyo aabbaha iyo mxuu ahaay caruurtaada in dhib loo geysta ka baqahaya baad gaalnimo dabaalan kartaa wixii oo dhan idan waxay ku soo urursatay gaalnimaduba gelitaankeeda in wax lawaabid iyo xuduud aysan lahayn wax xuduuda ma laha ninka gaalnima ku dhaca waxaan leenahay maslaxad u gashay haa ordaa fasaxan tahay halkaanbay tegi maxaad samayn haddee halkaan bay tegi meesha laogeysa xilligay aayaadkan soo degeen suurat naxl iyo aayaad kufriga ka hadla ee ikraha ka hadla waa aayaad makiya ilaa suurat aali cimraan mooyeen aayaad makiya wey wamaca daalika saxaabadu markay maka joogeen dhibka qabsaday waxaa weeyaan ee ahalkoodii iyo maalkoodi iyo guryahoodii iyo carruurtoodii gaadhay ilahin baa qiyaas kale subxana wa tacaala ilaa ummu salama ninkeedii iyo ilmaheeda sanad kala maqnaayeen markii ninkeeda laga reebo l dhaqaaqi maysid oo abu salama isagu baxsaday ayaa iyada la soo celiyey ilmadeerteed ku dhegay bixi maysid baa layidhi abu salama qoyskoodii waxay dhaheen mar haddaad islaanta ninkeeda ka reebtee wiilkan annagaa dhalay wiilkan haysan mayse soo daaya wiilka labada qoys baa wiilkii isku qabsaday ree muxuu adoogii iyo ree abtigii kala jiitay wiilkii gacantaa filiq tiri waa lala tegey waxaa la tegey gaalada kale ay la dhashay abu salama baa la tegey umu salama reer bani makhsuum ba aggay aaday tolkeed bay raacday sanad dhan bay marka maka intay soo baxda meesha bannaanka oo jirta wax u naxariista u danqada midna uusan jirin waagi dambaa loo danqaday hadday bannaan tahay in gaalnimo loogu dhaco inaad ilmahaada ku difaacato ama ninkaada ku raacdo maayar intay ninkeeda raacdo ama intay gaalowdo sanamka u sujuudda aayar wiilkeeda soo ceshato yacni waqaacida shareecadeenno dhan iyo siirada saxaabada iyo dhaqanka nebi maxamed iyo axkaamtiisoo dhan baa mukhaalif limaa yuqariruhu lmuxarifuun weliba aada layskaga ilaaliyay kitaabka uu alifay cumar sulaymaan ashqar wadaadkaasi suuriga ah ee shaamiga kitaab wuxuu alifa layihaahda muxuu ahay xukmu lmushaaraka fi lwasaara walmajaalis aniyaabiya wuxuu taqriiriyaa gaalnimada maslaxa loo geli karo waxaa kaloo lamida mid asaguna sakaraad oo sulaymaan hebelka tobalyaag layihahdo qoray alaxkaam الsiyaasiya lilaqaliyaati اlmuslima nafs الshay waxaa lamida mid asaguna qoray maxamed darwish la yidhahdo oo isaguna qoray kitaab la yihahdo mxuu ahaa fiq اlaqaliyaat almuslima fi اlcibaadaati wاlimaarati wاljihaad maxamed darwish nafs الshay saddexdooda waxay taqriirinhayaan in kufriga loo geli karo limaslaxa wax daliil ah laa min kitaab walaa min sunana ma jira wadaad baa yidhi mid ashcari oo jahmi oo ibnu subki layadaa yidhi bay la soo taagan yihiin sheekh baa yidhi war meesha masle kufri baa la marhayaa daliil baa loo baahan yaha waa idin side yacni meel ku cayman ma ay jirto maslaxa baan eegayna war maslaxada muxuu ahaayey tawxiidka in la ilaaliya ka weyn maxay ahayd tawxiidkaada inaad ilaaliso maslaxada ka weyn maxay ahayd mafsadada gaalnimo iyo shirki in lagu dhaco ka daran maxay ahayd yacni waa mawaasiintoo dhan baa lagu tumanaya marka aad isu ilaaliya aada lasku ilaasho waqad ajmaca almuslimuuna calaa ana khilaafa alculamaai laysa bixuja waa ijmaac in wadaadaha khilaafkooda uusan wax xujo ahayn xujadu waa kitaab wa sunnatu muxamed iyo wamaa ulxiqa calayhimaa oo markaa qiyaas saxiixa iyo ijmaaca hawsha aada laskaga ilaaliyo sheekhu wuxuu yihi waqad howlahaas marka in kuwaan la difaaco haddi waa wax ma ogtahay hawshan waxay soo bilaabatay waa hore qarniga afraad bayba nagu bila kun sano baa shirkan lagu soo dhaqmahay shawkaani wuxuu odhan doonaa dadka adduunka jooga badankood shirkigan ay ku jiraan wayba iman doontaaba nin waloo caalimo qadiyadan ka hadla haalib اlmuslimiin jamaahiirta badankood aqlabu man fi اlardi اlyowm inay mushrikiin bay ku caddaynayaan waxaad maqlay ku hadhow kuleed shucuubti baa la tagfiirinhaya shucuubti oo baasha ka bilaabay nimankii jamaca alislaamiya bimasr ka soo bilaabahay war baasha gormay soo bilaabatay oo shucuubta islaamka hoosta laga xariiqaya badankood xaqiiqa jirtay ahayd sheekh maxamed ibraahim oo muftigii ka horreeyey ibnu baza fataawidiisa mujalladka koobaad taqriiban ku qoran dadka dunida maanta jooga islaamka sheegta akarkoodu waa muslimuuna bilismi la bilxaqiiqa markaan leenahay yuhuudiya nasaaro aan la tartamayno yaan dhahaynaa waa muslimiin oo xagga tirada ah intaasoo malyan laba malyan oo muslimiin ah saddex trilyan baan dhahaynaa afar oo malyan bay carabi maraysaa baan dhahaynaa oo markaan tirsanayna buui oon laakiin markaan hoos u degno oon dhahno kitaabka ilahi muxuu ka qabaa muslimiin mahaba badankood gaalo weeye arki maysid wuxuuna hadalkaa yidhi qabla hee hadalkaa wuxuu yidhi qabla jabaacati misr walaalqudbiyiin la taaban maayo laga hadli maayo qolyaha masaarida sakaraadka iyagoo mxuu ahaaye rootiga bale aan rootigooda heli karin baa la fuulaya leanna laakiin nimankan batroolka hayste ee ee cigaalku u xidhan yahay ee cumaad feeraysanaya biilka laga qaato ama mushaaraadka bixiya laga agdhowaan maayo ayagoo ahlu khayr weeye iska daa asaga sheekhiisi bar sheekhu sheekhihii maxamed sulaymaan bnu saxmaan kitaabkiisa minhaaju ahli اlxaq wاlitibac wuxuu leeyahay aqlab man fi jaziirat اlcarab waa gaalaba mushrikiin buuri jaziirat اlcarab dadka ku nooloo dhan waxaa u qaalib abuur u badan inay gaala yihiin alaslu fiihim اlkufr washirk muslimiin loola dhaqmi maayo buuri waxaa soo hadhay boqorka melig cabdilcasiiza intan sacuudiga uu xukumo dadka sacuudiyaanka ee intan uu xukumo buu ihi alaqlabu fiihim alslaamu wاtawxiid waqad yuujadu fiihim mushrikuun wa murtaduun laakiin carabta inteeda kaleo dhan alaslu fiiha alkufr washirk saasaa loola dhaqmi salaadooda gowracooda guurkooda gaalnimada loola dhaqmi aqlabkooda lianna alxukma lilhaalib hadduu jasiiratulcarab saa oga hadlay warkii kaleba joojaade mahbatul waxyi diintii meeshay fadhiyeen markuusaa leeyahay afghanistan iyo aljeria iyo tunis iyo maqrib haba isheegin iyo soomaaliya haka hadlinba sidaduba hawlaha isweydiine la dhihi maayo waa khaariji takfiiri ah hadalkiisa waxaa qoonsaday rashid rida oo majaalatulmanaar ku qoray oo naqdiyey intuu qabtay wuu noolaayay asna eber ka dhigay baabah ka dhigay iyagoo nool isradiyeen jaahil baa tahay buuhi xoogow luqaadka adibiyaadkaa taqaanaa tafaasiirtana waad akhriday laakiin fannigaan aan ka hadlayna ma taqaana dib usoo baraa dabaashir dib usoo qaado tacaqubaad buu ku samey lagu kala baxay idan qadiyadu qadi rag ku dagaalameen weye maxaa loo odhan waayey nimankana takfiiriyeen ama khawaarija qudbiyiin iyo masaariba nafta laga goynhayaa maadaama iyagu biil ma haystaan ismana difaaci karaan ina wayba carareen meelahaas afghanistan cino soomaliya u carareen nimanka laakiin batrool ku fadhiya xarameynka fadhiya ee bahasha dhanba asalka ah dadka in la takfiriyaba iyagu ay ka bilaabatay qarnigan ee cusub labadii boqol u dambeysay wixii takfiira reer sacuud baa asal u ah dad ha la takfiriyo islaam sheeganayaanu ka hadlayna dad islaam sheeganaya ha la takfiriyo diinta laga saaro oo ha jahaado oo dhiiggooda ha la bannaysto oo muxuu ahay la khaniimaysto xoolahooda oo sabigooda xataa ha la adoonsado hana la kala iibsado labadii boqolee sane u dambaysa nolosha muslimiinta reer sacuud baa soo bilaabay hadday ku saxnaayeenna haddii qaacidadii sida ha loo wado hadday baail ku taagnaayeenna biilkoodana ha laga digo ayagana ha la radiyo inay takfiiriyaan ayaga laga soo bilaabo waxba ayaan masar iyo masaakiin jabay aan la lugoynin oon sayid qudbi meecdaa lagu dilin aniga taas way la tahay qaacidadaas in laga run sheego ragga sidaa qaba ninka muxadidka ee maxamed naasir alxaazimi oo dhintay labadii baa ka mid a ah. iqaad lwasnaan khaaska ee showkaani wey wa kaana aclama minhu fi lxadii faniga xadiikan isaga kaga fiicna asna nafsa shay buu maraya wadaaddu halkaasay marhayaan waxaa muhiim ah muujibka iyo sababka wax lagu takfiira iska hubso iyo taxaququhu fi shaksi wixii intaa kasoo ka soo hadhay waxaa weeyaan waa iska turahaad iyo abaatiil weeye anigu waxaan jeclay qaacidadu inay mutarido noqoto in laakiin la yidhaahdo gaalnimadu markay reer sacuud xukumaanna waa xaq iyo ahlu tawxiid weeye markay masaari xukumaanna waa baatil howlahaasi <laughs> waa hawla cusub weeye hawlo idigu cusub weeye nasal allah asalaama miisaanku waa inuu noqda adaliil sharci faqad dadka iyo ashkhaasta cibar ma laha waxaad arki qolyo kule iyaguna haa daa'ifa heblaayo waxaa weeyaan waa min ahli الsunnati wاljamacati cinda tandiir laakinahum cinda taطbiiq waa khawaarij takfiiriyiin hawshaa ninkii bilaabay abubasiir buu ahaa abubasiir baa bilaabay oo bacdu jamacaat اljihaad buu ku weerarhayay asagiiba hadda lagu dabaqay waa dhoweyd buu kitaab ka qoro takfiiriyey ninkii ahaa ii sheegay yuusuf qardaawi sheekhu qaardaa wuu takfiiriyey oo yidhi waa gaal murtada zindiiq ah oo ha laga digo dheer buu ka qoray nin ka daba qoray kitaab mxuu ahaa tabsiir tabsiir abi basiira fii xukmihi fii dalaali xukmi calaa yusuf alqardaa wax noocaasa ah. qaacidadii asaguu soo sheegay baa layidhi waxaa tahay xagga usuusha iyo tandiirka sunni baa tahay salafi laakiin qad takuunu cinda tatbiiqi takfiiriyan khaarijiya yan wax lama aha masaailkan waa masail iska nisbi ah mar haddii ruuxii usuushu ka duulaya adiladiisi iyo ma'khadu takfiiri uu saxan yahay tanziilka iyo calacyaan walwaqaa'ic waa masale nisbi ah laisku khilaafi karo waa haddii wixii uu dawaabida sharciga ku socdo weeye baashu marka ma laha xuduud ma laha nin walba ninki doona ninku asagu doonaa takfiira kuu doonaa salafia oo ahlu khayra kuu doonaa eh, mxuu ahay eh, nin mxuu ahay wasat oo dhexdhexaad oo muctadila kuu doonaa mutahawir ahoo haali ahoo jaafi ah waa kaara la qaybinaya iska noqotay asalaamatu iyo simaam ulamaanku waa maxay waa inaad waxbarato wey inaad fanigan iska daraasayso wey soomaalida waxay odhan jireen raganimada rag looma dhiibto ma maqasheen ragannimadaa rag looma dhiibtaa le diintaada rag u dhiibanin diintaada iimaankaada dad ha u dhiibanin diinta baro wakhti ku bixi maalmo yar baa kugu filan dukaanka saacada sii saacadana kitaabkaada iyo diintaada waxbarashadaasii wax kasta waa la duubay carab iyo cajanba diinta waa duuban tahayba ninka waxaaqrinka kitaabka waa alifan yahay wakhti yar diintaa la siiyo si aad badbaadaan idiraabkan iyo balaayadan iyo muxuu ahaay walaahowgan sheekh wuxuu ihi bal ruba cafwan warubamaa laa yatrukuha ida kana fi xaram اllahi aw masjidin min almasaajid aw qariiba min dalik warubama ama uu dhow yahay warubama waxaa laga yaabaa xalafa inuu dhaarto bacdu hulaatihim kuwooda xadgudbay sufyada sii kala daran maogta qubuuriyinta sii kala daran bilaahi alla inuu ku dhaarta laga yaabaa kaadiban asagoo been sheegaya fii xalifihi walam yaxlif bilmayit aladii yactiqidu haddii la sheekh hebel ku dhaaro ku dhaaran maayo been ogu dhaaran maayo sheekh hebel ku dhaaraa loodhanhaya been ogu dhaaran maayo laakiin allagu ku dhaaran been ba wallaahi bilaahi tallaahi bay sidaa tahay been odhanaya idan ninkan qalbigiisa alle iyo weligankeebaa ku weyn sheekh cabdilqaadir iyo ilaahay qalbigiisa keebaa ku weyn sheekh cabdiqaadir baa ku weyn beenyaan laisu sheegayni sheekhu tiibuu ka hadlaaya maxaa idinku xiga waa ama taqaruba soo maha waxbaan ka booday xagee geliyaha de maama ictiqaadu mama arke ninkana wuxuu ku xun yahay matnigu matnibu kaa dhuminayaaba وأma اعtiقاadهم أنha تضر وتنفع فlولا اجتimاaل ضمائرهم على hذا الاعتiقاad lm يdcو أحad minهم ميتا أو حيا عnda استجلاaبه لنفع أو استدفاaعه لضر qaa'ilan yaa fulaan ifcal lii kada wakada wacala allahi wacalayka wa ana billaahi wa bik wuxuu leeyahay sheekhu ictiqaadka uu soo sheega baan kuu sheegay buu leeyahay wuxuu ka soo hadlay hawshoodii laakiin inay ictiqaadsan yihiin oo ay ka aaminsan yihiin ahlu qaabuurka iyo awliyada annahaa tanfacu wa tadur ma daliil ila ruux waxaa u dhacda qalbigiisa u dhacday caqiidadu maadaama shay baatini yahay oo qarsoon oo libidhsan see ku ogaatay wuxuu ku uri sheekhu aqwaasha afcaasha tadullu calaa ma fi damaayir qalbiga laabta waxa ku jira afkaadaa cadaynaya falkaada iyo ficilkaada soomaalidu way taqaana way dhan uurkaada ku jira hee afkaa xada wax uurkaada ku jira caydhin calooshiisu ka yuculqaba bay ku leeyihiin oo isdifaaco guguba markay arkaan waxa inta ku jiro ogyahay leeyihiin idan hawshan waa hawl iska fidri a ah dadku in waxa qalbigooda ku jira loo daliishado falkooda waa altalaasum bayna aldaahiri waalbaain waana qaacida firiya weeyo oon la diidi karin cinda ahli sunana waa masle mujmaca ah midda ayada wa ama ictiqaaduhum annaha taduru wa tanfacu rumayntay rumeeyeen ahluqubuurku in awliyadu ay anfacaysa ama dhibayso ama dheefinayso hadduu ay aysan jirin falowla ijtimaalu damaa'irihim buu sheekhu kuuri jamcu damiir damaairtu waa jamcu damiir waa qalbiga ee laabta falowla ijtimaalu damaa'irihim laabtooda haddaysan eh, mxuu aysan ku duubnayn ama aysan aaminsanayn cala hada اlictiqaad ictiqaadka aysan xambaarsanayn lam yadcu ma baryeen axadun oo minhum qubuuriyiinta ka mida mayitan ruux dhintay aw xaya mid nool haddaadan aaminsanayn meydka inuu wax tarahayo ama ku anfacayo ama ku dhibayo maxaa u baryaysaa maxaa kuu geeyey waxaadu macabadba maciyaarba ruuxu markuu wax cuskanayo wuxuu aaminsan inuu wax tarahayo koobka biyaha markaad laaci waxaad aaminsan tahay inuu oon kaa bi'nayo haafka beriiska markaad cuni waxaad aaminsan tahay in baahida uu kaa tirayo haddii kale waxaad cabad weeye ayib idan waxaad markii dhib kugu dhacba sheekh hebelow u leedahay waa wax ku jira qalbigaada ood aaminsan tahay sheekh hebel dhibka inuu faydi karo ama ama dheefta uu keeni karo been yaan lasu sheegin cinda istijlaabihi markuu dalbanaya ama soo jiidanaya linafcin dheef ama eh, eh, mxuu aha wanaag aw istidfaaciya ama iska difaacayo iska celinhayo lidurin dhib qaa'ilan asagoo le ma yidhaahdeen yaa fulaan hebelow ifcal lii kada wa kada weliba ballan baan gelaynaa annagu soomaalidana haddaad sheekh hebel maanta saa isaa waxaan agaskaadii xuskaadii sharadkaadii dibigaadii waa iga diyaar qaalintaadii sabeenihii berihan waan ku iloobay khaladkana iska leh laba sano ma dhigin baad leedahay muxuu ahaaye xuskaadii khaladku waa aniga hawshaa mar haddaad maanta dhammayso wixii ka dhac waa la ogaan doonaa mataqaana idinku hawlaha maydin tegin baa laga yaabaaye meesha waxa ka dhici jiray biyo leh hadaad tegi waxaan u malayn wax badan baad arki lahaydeen kuwa ka waaweyna waa jiraan hadda oo kaba darayba iyagu <clears throat> fulan ifcal lii kada wa kada eh, mxuu ahay qabru eh, eh, mashadka sheekh abu mansuur ashibli ee masar iyo axmed albadawi iyo muxuu ahaaye wadaadkii loolan jiray maxjuuba طaa'ifi iyo waagi hore wixii ka dhici jiray haddana masar ka dhaca wax la arkayba ma aha wax la arkayba ma aha sayid nafisa ashaaficiya ee mxuu ahay ree iyaduna reer iskandariye ahayd ee aminkan qabrigeeda waxa ka dhaca yo sanadka waxaa iskugu taga lix milyan toddoba milyan ruux iskugu tagta xajka hataa kama dhaco sanadka hadda u dambeeyey afar milyan barbaa iskugu timid waxaa ka qayb galay xataa qibdiyiintii nasaaradii baa ka qayb galay waxaa yimid safiirkii maraykanka masar waxaa yimid safaradii yuhuudda qaybo ka mida waxaa lagu qaybiyey fii yowman waaxidin hal malyan iyo an boqoloo dolar gaalaa qaybisay hawlahan la raba inay socdaan oo wahaabyada la baabi'iyo nimankan tawxiidka la soo taaga baracagta in la bariyo waa in la saaa ma og tahay mm. gaalka maraykanka hadda safiirka kenya wuu tagaa masaajidda suufiyada waana ku tashadaan waa dhowd waa kii tagay shirka ku qabtay masaajidkaas sodsi masjidunuur eed janaaista geysataan waa taqaanaan bay la tahay asagaana tamwiiliya boqolkiiba sideetan dhaqaale asagaa bixiya masaajid sufiyada qaybo ka mida mushaaraadka asagaa siiya awsha la socotaan nimankiinan bay gaajada dubatay laakiin waxaa si fiican idin yeelay wadaadaha idin yidhi muxuu ahaaye gaalnima waxaa loo geli karaa limaslaxa kuwaasa wax fiican idin qaban doona insha allah ciyaadan billaah <clears throat> wuxuu ihi marka eh, aw istidfaaci lidurin qaa'ilan yaa fulaan ifcal lii kada wakada wa cala allaahi wa calayk wa cala allaahi alla dushii iyo wa calayka adiga dushadan tala saartay idinkum waan isku kiin hallaynhayaa wa ana billaahi wa bik anugu alle iyo adigaan kugu taaganahay sheekh hebelow labadiinna un baan ku taaganahay idan waa tashriik midkan tashriik soo ma tii uu ka soo hadlay weeye aynu ku daray intaan kale wa ama taqarub ama taqarubu lilamwaati taas marka ictiqaadkoodii inay sidaa aaminsan yihiin waxaa ka turjumahaya falkooda wey taa laga niqaasho ma waxay samaynayaan iyo qaabkay u dhaqmahayaan iyo qaabkay awliyada u cuskan hayaan baaba kugu daliil ah kutubtooda ay qoreen akhri waad ku nasrulmuminiinka shee cbdulahi qutubi u qoray waa nafsa shay tuxfat lmuridiin nafsa shay baa ku qoran yaaquutu nafiiska aljawhru nafiis qaybo ka mid isaguna eh, qayb waxyaabaha wax ka daran baa ku qoran kutubtooda waa buuxdaa madaaixda nabhaani nafsa shay akhidna akhidna zaylciyada intaaman la gaadhinba hawlihii kale aan reer galbeedku akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina wacanii yaxawil maasi wallahi wadfaci caawo dhan salaatan wa tasliiman wa askaa taxiyatin cala almustafa almukhtaari khayr albariyati baan wadayna caawo dhan ninka midhaha tirinhaya shaawuushka ama dayibta ku haya ummadda kale haagahaya shaydaanka musirka ugu weyn asagu wuxuu wadahaa yaa akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina nabi maxamed buu la hadlaya noo gargaar noo gargaar akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina wa canii xawil maa siwa allaahi wadfaci aniga waxa balaaye igu soo aadanoo dhanna iga leexi laakiin alla markuu ii gacan qaaday igama celin kartid intaa waa waa min baabi darra madaca alcuyuun waa basbaasayn intaa waa magaad xawaashi laguu qancinayo wey wacanii yaxawil maasi wallaahi wadfaci caraba ma aaminsanayn ilaahay markuu u dhilqaado oo ilahay u gacan qaaday in ilaahay la difaaci kara baysan aaminsanaynba marka iyagu ay naftu qabato bayba aalihadooda kaba tegi ilahay keligii baryi jireenba waidaa khashiyahum mawjun kadulaya dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin marka wacanii yaxawil maasi wallaahi wadfaci yaad ku siraysaa takhmiiskeeda idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shidatina yamu nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu ala yaa rasuula اllahi kun daa'iman maci idaa naabanaa khaطbun ay idaa asaabana khaطbun khaطbigu waa musiibada idaa idaa naabanaa khaطbun jasiimun ay cadiimun mukhayamun balaayo weynu naharayso wada gaadha markay nagu dhacdo hee wahaaja bina min hawli shidatina yamu oy baduna nagu kacdo balaayada inta gaadha inta badu caarido oy kacdo badun anagoo badaha saaran wahaaja badu markay kacdaa la yahda wuxuu kuga canaaqo wahaaja bina min hawli shiddatina yamu bad ay nagu caarido nagu kacdo maxaan maxaan ka tegey nunaadii rasuul nabi maxamed baan markaa u dhawaaqaynaa cindaha ayay u dhawaaqi jireen idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shidatina yamu cindaha quraysh ilaahay keligii bay baryi jireen kuwan maxay ku yidhahdeen nunaadii rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu rasuulka ilahay baanu u yeedhina dadkoo jijiifan amagaan u dhawaaqayna yaa rasuul allah aqidnaa intaa kaga tagin ala yaa rasuul اllahi kun daa'iman maci nabi maxamed ila soco had iyo goor yaanan ku waayinba ha ii baahin inaan ku dhawaaqo ha ii baahin inaan kuu dhawaq ila soco garabka ila bood takhmiiskeeda waa nafsa shay waana la xifdiye anagoo yar baaqna qabsidii qur-aanka anu xifdanay markaasaa lagu muslimiin baa layaa iyo ahlu tawxiid been baa laisu sheegahaya dadkan ayaan been loo sheegin dadka ayaan been loo sheegin la lugeyn waxaasi wax jira ma aha dadku waa tawasulka bilowgiisa muxuu ahaa sheek cabdiqaadir yaa imaama albudalaa'i wa amiira الnujabaa'i wakiyaaa alfuqaraa'i jud waqum wasmac wabaadir waa bilowga horeba intaa hawsha bilow muqadimada hore faatixada hore wey yaa imaam albudalaa'i budaladu waa niman la sheego mxua ah, afartan lagu sheegay iyo ka badan mararka qaarkood oo le waa awliya oo aan wax xadiisa ku asixin yaa imaam albudalaa'i wa amiira cabdiqaadir baa laga hadlaya wa amiira الnujabaa'i wa khiyaata alfuqaraa'i jud wa qum wasmac wabaadir inta amar ees daba dhacda eeg lama baryahay igu dhe waayahay maxay dhaheen intaasoo baa tahay imaam albudalaa'i baa tahay amiir anujamaa khiyaata alfuqaraa fuqarada ma alla u gargaara khiyaata alfuqaraa waa allah maya waa sheekh cabdilqaadir waa khiyaata alfuqaraa iyo awliyada weeye jud deeq oo waxaad haysa deeqoo bixi wa qum soo istaag baqdaad ha fadhiile wasmacna dhegayso oo na maqal waa ku baryaynaaye wabaadir soo degdeg idan lama barya xagee soo degdegahayaa joogso haraati jugsiisoo maade waa soo hawshaan been yaa la soo sheegay nimankan mushrikiin haddaysan ahayn mushrikiin adduun kama jiraan yaa been la soo sheegay wa ama taqarubu lilamwaati fandur maada yajcaluunahu min annuduuri lahum beri soo qaaday insha allah kutubtooda qaybo ka wixii ku qoraa iyo kutubtii laftirkooda insha allahu tacaala si aan been laisugu sheegin ee kuwan qubuuriyiinta koonfureed ilaa m gobolaha dhexe ilaa galbeed ee sheekh loo geyn jiray ii sheegee caqaarta jaadka ilaa shee xuseen baali caruuse kharibay caruusiyo mxuu orama ah baaba'shay kulligood waxay aaminsanaayeen qayba ka mid ah barbaankeeda meeshaan shirki baaba'shay kaasi waxaaba ka daray mid shirku siyaasi oo asaguna noo soo galay mxuu ahaay xukuumaadki iyo andimadii taasi marka wuxuu sheekhu kusoo caddeeyey falkooda iyo waxay sameeyaan baa kutusi nimanka inay gaala yihiin oy mushrikiin yihiin aaminsan yihiin waxyaabaha ay siiyaanay ugu dhawaadaan awliyada iyo ahlu qaabuurka maxaa ka mida wa ama taqarub inay taqarub sameeyaan ictiqaadka ka soo hadlay sheekhu taqarubkana waa kan wa ama taqarubu lilamwaad amwaadda in loo dhowaado oo loogu dhowaado muxuu ahaayey cibaadi gowrac fandur eeg buuri maada yajcaluunahu waxay sameeyaanoy e, e, ay yeelaan oo min anuduuri lahum awliyada iyo ahluqab in loo nadara ah sharad baa laga gala inagu shar u naqaanaa nadar somalia aad mataqaanaa sharad baa la yihahdaye iyo wa calaa qubuurihim qubuurtooday shar ka galhayaan qabri waxaad arkaysaa wax xadhig ku xidhan yahay xadhigga iyo calalka iyo marada gududan iyo dunta ka lalmata aada marka nin walba sharad buu ka xidhanhaya orod sheekh ibril sharad ka soo gal dantaasaan leeyahay afar koor baan dilmay sheekh ibril sharad ka soo gal ubad ubadkiibaa iigu xuno muxuu ahaayey xagga ka soo gal guurkii baan waayo intaasu haween baan isku day waxba ii socon waa ganacsigii baa dhaqaaqi gala geelii baa dhaqmila oo kaasa sheekhunbaa sharad ka soo geli sharad ka soo gal sharad ka soo gal kadibna qabrigi wuxuu noqona wada maro calalkun geed ku yaalay meel ceebardii udhaxaysa goday adda hor waa idinka sheekeeyey geed lebi ahaa oo caleemasaar la odhan jiray baa qoys meeshaa daga barakaysan jire geedka markaad soo marto geedka muxuu ahay lebiga ah waa kufahayaa geedku waa geed weyn oo intuu aad u baxay dheer oo xoog badan weey oo aad la yaabayso ludiis intay la eg tahay laakiin si laf iyo calal iyo kuul iyo koor ninka geela raba boodaan bu ku idhaya koor weynu boodaan soo ka lalaadinhaya geedki geedku waa jabhaya marka laamihiiso dhan ba intay soo foorsadeen waxa saaran buu qaadi layahay waagii dambe qolyi itixaada ah intay heleen waagay fiicnaayeen intaysan eh, mushrikiinta noqonin intay u tageen bay gubeen dabkii iyagoon si fiican ugu aan u gaadhsiinin bay ka carareen geedka qayb buu ka gubtay kadibna roob dambaa ku dhacay wuu fuay wuu baxay sidiisi ka daran buu u baxay maxaan sheegaynay ma caaleemasaar bay taaban karaan wahaabiye iyo akhwaan iyo tuugtan ahlubidaca sanad bay ka maqnaayeen waadanba asagoo geedka oo xilli jilaal ah bay intay soo mareen bay xiidka u bixiyeen intay qodeen qodoon bay xiidaha ka gooyeen markaas haddana dab qabadsiiyeen dib damba caaleemasaar lama arag iska badaa marka qubuura geedo ilaa yomina hada qoyskii geedkaas barakaysan jiray qolyihii gubay bay ogaadeen qoyskii ahaayeen eed bay u haystaan nimankii reebel baa gubay marka way sugahayaan waaba eed taallaba maxaa u geeya ayagu geedkaan barakaysanaynaay leeyihin almuhim geedala baraiska badaye marka qubuur iska badaye geedaha la barakaysanhaya shar laga soo gelahaya geedka marka ma caleemasaar iyo lebiba mise waa wahan sanam wey geedku muxuu yaadda magacii waa mima yucbadu min duuni shayga uu magacaasu qaadanaya kownuhu shajaran uu yahay sheekha ka soo hadlay ictibaar ma laha ninka koorta aleenka ku xidhahaya midka mxuu ahaay boodaanka ku xidhahaya gabadha mxuu ahaay guntiinadeeda marteeda ka laadinaysa dee ninkii maray ba arkaan dhowr korban mar waa garanaya geedka asaga ayib <clears throat> meel dulloo bartanku ku yaalla marka waddaana ag marta ninkii mare waa ku leexanhaya marmaruu yaqaanaha de geedka nimankan aqooni iska socotada mooye gobolka ragga dega yaqaana waa kii ku leexdo wey ma aqaan hadde mid kale in la sameeyey oo bedel ah mid kale ma la sameeyey mid kale la sameeyey soo maha waa kaasa marxaba saan baan u malayn saan baan u malayn inkastoo la odhan karo xabaashu maadaama iyadu waxba aysan taransan karin in laga qoriyo gortoqolyaha reemiyiga ama dadka safarka markay meel degaan ya waxay ka wahsanya inay xaabad doontaan meel fog ka doontaan marka qubuurta bowdkeeday fidhan jireen marka inay taa suuragal tahay le xabaasha ha loo daayo qoryaheeda iyo oodeeda loo jeeda laga yaaba ay taa tahay taasay u dhowdahay leann laakiin waxay ictiraafahayaan in qabri waxba uusan tarsan karin waa meyd waa dhintay nin dhinta kabihiisaa ka roon waa meyd qori asagu ma guran karay adaan nooloo xaya qoryaha soo goro xaabada soo goro asaga iska daabay kaylahaayeen qori lagama qaadi karo waa miskiin baa hadhowna baryahayaan oy barakaysanhayaan waxoo dhan baa iska tanaaqud ah wa calaa qubuurihim fii kaiiri min almaxallaati meelo badan oo mawaadic iyo amaakin badan iyo gobollo badan waxay sameeyaan eeg boodhi nadarka iyo sharadka iyaga awlida u galhayaan ama qubuurta u galhayaan walow alaba alwaaxidu walow uliba alwaaxidu minhum haddii midkood laga dalbo an yasmaxa inuu ogolaadoo bixiyo bijuزin min dalika lilah shay yar inuu ilaahay u baxsho lam yafcal yeeli maayo buul nadarka iyo xoolaha uu awliyada u gowracahayo war hal shay waa ka mida ah ilaahay sii ceesaan rabbi u gowrac sadaqatan ma ogolo geel buu awliyada u gowracaya wa hada macluumun shana waa shay la yahay buuri yacrifu waxaa garanaya man carafa ruuxi garta axwaala wa wabilahi towfiiq